wixii markaa jira marka waxaad alxaal alraahina yani waa xaaladda hadda jirta ee sugan af carabigii waa sidaa luqadii carbeed ee hore laakiin isilaax baa ka dambeeyey wa sharcan sharcigu ereygan sida uu isticmaalay curfigiina uu noqday waxa weeye jaclu caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacadur istiifaai jaclu caynin waa in daato ama shay laga dhigo shaygaas oo maaliyatin maal ah in laga dhigo wahiiqatan wax markaa kalsooni u noqda bidaynin dayn dayn wax markaa u noqda wax markaa xadhig la haysto oo markaa yani waxa weya qofkii uu kalsooni ku helo u noqda daynta cayntaasoo yustawfaa minhaa yustawfa daynu minha cayntaasoo daynkii iyada lagala baxayo cinda tacaduri istiifaa'ihi hadday suuragal noqon weydo in daynkii la helo oo marka waxa weeye qofkii laga qaato oo laga guto tacriifkiisu waa sida in shay daat ah cayn markaa waxa baxaya wixii aan cayn ahayn daato la kala qaadanaya wixii aan ahayni rahan ma noqdo sida dayn aad qof kale ku leedahay oo kale oo aad tiraahdo waxaan waan ku dayminaya laakiin waxaa ii rahman daynkii adiguna hebel aad ku lahayd imika u sheeg isagina ha loo yeedho oo daynkaa kuma siin karo ilaa iyo aad adigu daynkayga aniga aad ii bixisid markaa muxuu rahan ka dhiganayaa dayn uu qofkani qof kale ku leeyahay cayntaasuu ku baxay oo rahantaasi ma asaxaysa kaa markuu yimaado la war isii ma odhanayo dee dayntu way rahmantoo ninkii wax ku daymiyey waa kii yidhi daynta hayga siinine ee kuma siinayo xaquma laha maxaa yeelay rahankaasi rahan asaxay maaha rahanku waa inuu cayn ama daato la kala qaadanaya cayntaasi waa inay maaliya tahay wax markaa waxtar leh oo manfaco leh oo manfacadeeduna sharcigu ogol yahay in markaa wax la dhaafsado saa daraaddeed dee baasaboorkii aan iibegelaynin iyo kaarhkii iyo waxyaalihii nooca ahaa inaad dhigtaa waxba rahan noqon mayso waxaasi markaa caqdi rahniya noqon maayo maxaa yeelay wixii mar haddaanu maalba ayn hadhow baasaboorkiisao dhan miyuu iibin ama kaarhkiiba aad u dhiibtay muxuuha wadaniga ahaa ama maarata wixii lamidka ahaa ama liisankaagii si allo si uu yidhaahdaa ma jirto de wixii lama iibin karo rahantana maqsuudkeedu waa in la iibiyo haddii dayntii la bixin waayo waxaa laga dhigayaa cayntaa wahiiqa wax qofkii niyadiisu ay ku degto uu kalsooni ku helo ayaa markaa laga dhigayaa oo markaa mid markaa qofkii uu haysto xadhig uu haysto muqaabila dayn bidaynin yacni dayn sababtii bisababi daynin waa in dayn sababtii ay tahay oo waxaan rahanta loo dhiganayaa waa inay dayn tahay wax aan dayn ahayn iyadana madhabku ma ogola inaad rahan u dhigato oo maalan oo kale qofkii gaariga kaa kaxaystay aad tidhahda rahan sii bixi ama qofkii guriga kaa kiraysanayey aad tidhaahdid rahan sii dhig ama waxaanay hadda ku magacaabaan maxay dhahdaan ya deebaaji deebaajigaasi hadduu yahay dee kiro la qadimayo bishii koobaad ama bishi laba bilood uu kuu qadimayo dee aanad labadaa bilood lacag weydiinayn dhib ma laha de waa kiradii caadigo lagu qadimayo laakiin haddii ay tahay waa rahan oo ha dhowtoole wixii aad kharibto qofkan daynba kuma lihid mar haddaan hadda dayn ku lahayn qofkan markaa waxba rahan kama qaadi kartid waliba tani way ka sii liidataayo lacagtii maxay ku samaynayaan dabaajiga ahayd iska isticmaalaya hadduu isticmaalay macnaheedu markaa qardi bay noqotay oo yacni adiga laftaadii baa qardi qaatay qardigana لما أقول إنه عقد كل الناظر النبي عليه الصلاة والسلام حديد إنها عن بيع وسلف عقد معاوضة وحسوي دارس يسيد إجارة يبيع واشكو دمضه إن قرض كل الناظر ترى هذا إنتان إدامي أوي وحد لا يقول لك وان كاكرين يا بشرطي وإن أطلب بلود العقد إدامي سأضيقون سأصبح حقيقة نقونيس لما بلود العقد هذا عن كاسي هايو أولي بقى عن استعماله waa macnaheedu aan sii daynsada weeye laba bilood lacagteedii aan dayn ahaan kaaga sii dhigto marka arrintaasi sax ma aha bidaynin markaa meeshii waa inay dayni jirto qofkan aad dayn ku leedahay aad raanta ka qaadayso yustawfaa minhaa cinda tacadur istiifaa'ihi waxa loo qaadayo cayntan qofka laga qaadanayo laga haynayo waxa looga qaadayaa waa si looga oofsado yani loogala baxo daynkii si looga guto yustawfaa minhaa iyada ayaa daynkii laga gudanayaa cinda tacaduri istiifaa'ihi marka ay suuragal noqon weydo ama ay adkaato in laga maaragtay eh, laga guto qofkii daynta lagu lahaa walaa yasixu rahnu ilaa biiijaabin wa qabuulin rahnigu haddaba ma asaxo ilaa iyo la helo iijaab iyo qabuul oo yani waxa weye maqsuudkeedu uu yahay soo jeedin yani waay waxaa irahan iyo oo daynta igu rahan iyo waan kugu rahmayo qabuulki iyo aqbalkii وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف طبعا مركا دي رهنغي هذا البو باهي دي سو معاطات كاين لهين ايبك انت قادونا لعقت نفديسو علمada qaybo badan baa ansixinaya rahankii isaga de ka suura gal ma aho hadaan la wada hadalo la oran kana waa rahankii ee kan waxa weey rahan ka dhig iyo waayahay wax lagu afkartaa in maartay waxaan uu rahan yahay ma jirayso marka oraahdii lagama maarmaan bay noqonaysaa وشرط كل من الراهن والمرتهن qofkan wax rahmaya iyo ka qaadanaya markaa raahinku waa ki alaabtan la dhigaya lahaa raahin baa waa kii rahmadda dhigayay murtahinna waa kii rahanka qaadanayay markaa wax rahmanayay haddaba sharطu kuli min araahini wاlmurtahini labada mid walba waxaa loo shardiyaa an yakuuna muطlaqa tasaruf inuu yahay mid aan laga xayirin ku tasarufkii maalka uu ku tasarufayy waa inaanay xayiraadi saarayn xayiraaduna de baabka dambe inoogu iman doonta fasalka dambe inoogu iman doontaayo caruur waa inaanu ahayn qof maaragtay waxa weeye waalan waa inaanu ahayn eh, waa inaanu ahayn sidoo kale kii markaa daadaadinta lahaa ee deetana la xayiray maxkamadda xayiraadda saartay kii deyntu fuushay isagana xayiraadda la sa waa inaan waxaasoo dhan ahayn noo iman doono mutlaqu tasarruf baa la yidhahdaa waa mid loo fasaxay oo loo ogol yahay inuu maalkiisa ku tasarrufo waa inuu yahay mid waliba ka wax iyo ka qaadanaya labaduba wadakar musanifu sheekh wuxuu sheegay daabit almarhuuni xayndaabka ama maaragtay yani waxa qeexitaankii ama waxaynu odhan karnaa daabitka xadka yani xadka xayndaabka u noqonaye lagu kala soocayo wixii markaa rahangelayay wixii aan rahmi aan rahangelaynin wadakara musanifu sheekhu wuxuu sheegay daabit almarhuuni wixii rahangelaya ضابط كي كي ساعات آدكو قرن أيصو في قولي هذا الكو يريبو كشاقي وكل ما جاز بيعه وحكستو أي برنانتاي إيب كيسو جاز رهنه إن رهن الله ديقانا وي برنانتي مركا وحلا يا ضابط بالا يلا هذا يا لها كلياتك الكليات بيلا نقوليها المعاصرين وحيا لها كل ما كان كذا كبير عام وحكستو نوعاس وضابط وي قاعدا معها لكن وضابط oo baabkan ku soo koobaya hadaa doonaysa maxaa rahan gala waa wixii iib gala un wixii iib gala ayuun baa rahanna gala wixii in la idi ansaxayso uun baa in la rahmaana ay ansaxaysaa waa markaa daabit guud laakiin de waxba haddana laga soo reebreebaya mustafnayaad baa gelaya وكل ما جاز بيعه وحكستو إن ليبيا بنانتهي جاز رهنه إن الرهما وي بنانتهي محال لغو رهميا في الديون دين با لغو رهميا ولاقي نري قفك ترانتك قال سوينا الدين كلها إذا استقر ثبوتها في الذمة وهدي دين تاسي قفك الدمدي سأي كسقناتو لغو يا شيء واحترز المصنف وحسكك قبت شيخه بالديون مركو الديون لي وحماشا كساريا عن الأعيان أعيانتي فلا falaa yasixu rahnu calayha rahan looma qaato cayn hadday doonto mid markaa madmuunaaba ha noqotee oo magdhow ka waajibo ka caynin maqsuubatin sida cayn daato lagaa xoogayo xoog lagaaga haysto wa mustacaaratin iyo mid markaa ergisa ahaan lagaaga haysto wa naxwihimaa iyo labadaa wixii lamid ah oo min alacyaani almadmuuna ashyaada magdhow wuu ka waajibaa waxyaalaha dadka kale kaa haystaan laba qaybood bay u qaybsamaan acyaan madmuuna iyo acyaan hayru madmuuna wax haddii wax soo gaadhaan magdhowgiisa lagugu leeyahay waa wii dadka kale kaa hayeen baynu ka hadlayna wixii dadka kale ay kaa hayeen acyaantii ashyaadii gurigii ama gaadhigii ama maaragtay naafkii xoolaha ee qof kale kaa hayey ama kitaabkii iyo wixii lamidka ahaa ee gacan qof kale ku jirta adigu leedahay ama magdhowbaa ka waajiba ama kama waajibo de waxaa la eegayaa qofkani siduu kaaga qaada hadduu kaa xoogay de wixii soo gaadhay isagaa ka mas-uula haddii uu ergisa ahaan kaaga qaatay wixii soo gaadhay isagaa ka mas-uula si allaba waxa ugu yimaadaan xataa haddii xataa si alla wax ugu yimaadaan isagaa ka mas-uulo isagaa markaa magdhowgiisa lagu leeyay waxyaalaha qaarkoodna qofkii kaa qaaday magdhow kuma laha wixii si alla u soo gaara isagu markaa magdhowgeeda laguma laha sida ammaanadii qofkeed wax ku ammaanaysanaad iyahay tidhi dee wuu kuu haynayaa haddii si alla wax ugu yimaadaan isagoon isagu gaabin iyo markaa xadgudub samaynin magdhowgeeda laguma yeesho markaa kuwaa waxaa la yidhaahdaa ammaanaad baa la yidhahda waxyaalihii markaa ammaanada ahaa waxyaalahan kalena madmuunaad baa la yidhaahdaa wixii magdhowga lahaa waa wixii haddii si alla wax ugu yimaadaan la magdhabayay haddaba kuwan ammaanada ah dee iyagu rahani suuragalba kama inaad tiraahdo waxaasaan kugu ammaanaystay ihay rahanna iisii dhiib haddii hadhowtoole aad markaa wax gaadhsiiso ama ay dhibaata ku timaado rahan aan markaa haysto hadhowtoole de waxa weeye wixii dhibaato yimaado aan ka oofsadana iisii dhiib taas iyadu suuragal maaha mana asaxayso waxaasi rahan noqon mayso laakiin wuxuu hadal ku jiraa wixii magdhow ka waajibo qof baa markaa neef xoog kaaga haystay deetana wuxuu doonay inuu toobad kale ku yiraahdo warniyo waxaagii baan ku siinaya deeta xaq ma u leedahay inaad tiraahdid ilaa intaad keenayso wax rahanaan rabaa ama maxkamadda abad geysay waad soo dacweysay waa lagu xukumay waxa inaad adigu leedahay xaq ma u leedahay inaad tiraahdo waa intaasuu dhib soo gaadhsiiyaay ama dhibaataba soo gaadhaay waxaan u baahanahay rahan aan sii haysta ilaa intuu ii keenay ama qofkii wax kaa ergisanayay aad tiraahdi okay ergiso qaado laakiin waxaad keentaa rahan hadhow toola haddii ay wax gaadhaan aan markaa de waxa weeyaan ka buuxsado iisii dhig inaad tidhaahdo lama ogolo oo dee qofkan dayn kuma lihid cayn buu kaa hayaa shay buu kaa hayaa laakiin dayn kuma lihid markaa caynta rahan looma dhigo wuxuu yihi waxtaraza almusanifu biduyuuni duyuunta wuxuu iskaga qabanayaa o meesha kaga saarayaa can ilacyaani ashyaadi falaa yasixu rahnu calayha ashyaada rahan looma qaato oo rahan lagama dhigto rahan looma dhigo yani shaygii lagaa qaaday rahan looma sii dhigo ka caynin maqsuubatin sida shaygii lagaa xoogay xoog lagaaga haystay wa mustacaaratin kii lagaa ergistay iyo wanaxwihimaa wixii lamid oo min alacyaani lmadmuuna waxyaalaha markaa damaanku uu ka waajiba ah waa waxaa la xoogay iyo kaa caariyada lagaaga qaatay iyo kii la baayacaye layska soo eegayey almaahuud bisawm baa almaqbuudu bisawm kaasina isaguna waa cayn madmuuno ah saddexdaasi ayay taqriiban ku soo ururaysa acyaantii markaa madmuunada ahayd wixii kale waa ammaanaad wixii kiro lagaagaga jiray gurigii lagaa kiraystay gurigii la kiraystay bay wax usii dhigayaanu leeyihiin dhibka soo gaadha ayaa hadhow toole lagu buuxinayaa waxaane lacag sii dhig waaba ammaanaba gurigani wuxuu qofku isagu gaadhsiiye mooyaane wixii si alle soo gaadho lagumaba laha wixii markaa mustajarka ahaa wixii marhuunka ahaa laftiisii Eh, wixii wadiicada ahaayee ammaan ahaan laguugu dhiibay eh, lacagtii ku shaqee lagu yidhiee maaragtay mudaaribka ku ahayd wixii aad wakiilka ku ahaydee lagu yidhi ama soo iibi ama maaragtay waxa weeye eh, soo kiree lagu yidhi wakiilka ku ahayd waxyaalahaasoo dhammi waa acyaan ammaanaad weeye waxyaale ammaanaadahoo iyaga sidoodaba magdhow sidooda uga waajibaa ma jiro rahanna looma dhigi karo kuwii madmuunka ahaaba inu leenahayba rahan looma dhigi karayo واعترز المصنف باستقر عن الديون قبل استقرارها waxa kaloo musanifku kaga ixtiraazaya ayuu iskaga qabanaya uu meesha ka saaraya uu ku saaraya bistaqarra ereyga istaqarra ee uu keenay istaqarra thubutuha fi dhimma ayuu ina yiri istaqarra markuu ina leeyahay wuxuu saaraya cani duyuuni dayntii qabla istiqraariha aan aan markaa aynu nidhaahno dee sugnaan haddaynu nidhaahno thubuutkii fiqigii waxa kala duwan thubuutu dayn iyo istiqraaru dayn iyo luzuumu dayn saddexdaasaa kala duwan markaa saddexdiiba de malahab soomaaligii wuu sugnaaday iyo wuu laasimay bal luzuumkii wuu laasimeen odhanaye laakiin hubuudkii iyo istiqraarkii baynu u baahannahay waxaynu ku kala duno markaynu mid walba sharaxno qof waliba markaa kelmaddu isagu jeclaado ha ku kala markaa macneeyo hubuudku waa daynkii waa inuu jiro hubuutu dayn istaqara hubuutuha buu ina yidhi soo maha hubuutna wuu sheegay istaqarana wuu sheegay hubuutkii waa in daynku marka maxaa meeshaa baxaya qofka aan daynba lagu lahayn raan lagama qaadi karo daynta aan kugu yeelan doono gurigaad iga karaysato dhibaatada soo gaari doonta daynkaasi waa maxay isagu haabit baanu ahayn baa laleeyahy daynkiioo ah baan mararka qaarkood laasim ahayn daynkiioo jira ayaa laga yaabaa inaanu laazim qofkan ku ahayn iminka maalan oo kale qofkii waxa uu yidhi qofkii waxaa ii sameeyey haddaad waxaa ii samayso boqol doolar baad igu leedahan ku siinaya waa jacaalo ninkii shaqadiibuu bilaabay dee ninkan markaa boqol doolar baa dimadiisa ku jirto waa waa dayn laakiin oo isagii maarata waxa weeye isku waajibiyey laakiin dayntaasi wali may laazimin oo waxay laazimaysaa marka shaqadii dhamaato intaan shaqadii dhamaan may laazimin deyntaas oo qofkan wuxuu oran karaa waan ka noqday iska jooji marka deynta iyada maxaa ku sugan adamul luzum laazim baanay ahay waxa la mid qofkii wax ka iibsaday kitaabkii ka iibsaday ee wali lacagtii ku siin ee wali wada joogtaan lacagtii baad ku leedahay lacagtii kitaabka laba kitaabkii ka qaatay lacagtii kitaabka mau bixinin waad ku leedahay laakiin weli waad wada joogtaan muxuu aq u leeyahay inuu yidhahdo waan ka noqday iibkii markaa daynkii waa lagu leeyahay oo hadda lacagtii waa lagu leeyahy mar haddii iibkii dhacay laakiin may laasiminoo qofkii wuxuu awood weli u leeyahay inuu baabi'iyo dayntii oo uu yidhaahdo waan ka noqday iibkiiba markaa waxba bay gubanaysa adna kitaabkaaga iska qaado kaasi markaa isagana waa dayn aan ahayn aan laazim ahayn oo waa daynka uu qofkii iska baabi'in karayo isagoon bixinin kii lagu lahaa daynka uu baabi'in karaya isagoo aan bixinin isagana waxaa la yidhaha waa daynun hayru laazim muu laazimin baa la yidhaahdaa laakiin waa haabit wuu sugan yaho qofkan hadda waa laga doonaya wixii waa lagu leeyahay hase ahaatee laazim muu noqon markuu laazim noqdo ayaa haddana istiqraar wax la yidhaha baa ka sii marka waa saddex derajo kale horeeya hubuudka u horeeya lusuumkaa kusoo xiga waxa u dambeeya waa istiqraarka istiqraarku waxa weeye daynkani iyadoo lagaa saamaxa uun mooyaane si kaluu ku baabi'i karaa ma jiro si kaluu ku baabi'i karaa ma jiro oo daynkii laasimka ahaa waxaa dhici karta iyadoon lagaa saamaxin inuu si kale ku baabao mararka qaarkood siduu ku baaba'aya waxa weeye iminka maalan oo kale guri baad kiraysatay sanad baad kiraysatay waxaad ku kiraysatay toban kun oo doolar waxaan bixinayaabaa tihi lixda bilood markay lix bilood dhammaato shan kun baan bixinaya lixda biloodoo kale markay dhammaatana shanta kaleaan bixinaya sidii baad ku heshiisatee ku kala qorateen dayntaasi waa haabit waa lagugu leeyahay waa laasim ma fasikhi kartid adigu ma odhan kartid waan ka noqdo kol haddii caqdigii kirada la wada galay waan ka noqdayna ma odhan kartido waa maxay waa laazim laakiin mustaqir ma aha maxaanay mustaqir u ahayn kama aamin nihin dayntaasi iyadoon la saamaxin inay burto oo ku buraysaa haddii gurigiiba iska dumo haddii gurigiiba dumo iyadoon waktigii dhammaan dee qaybtii harsaneed maxaa ku dhacaysa way buraysaa markaa daynkaasi waanu sugnaa laasimna wuu ahaayo adigu iskamaad kor qaadi karaynin laakiin mustaqir baanu ahaynoo in aafo samaawiya intay timaado wixii meesha laga saaro gebigiisiiba ayaynaan aamin ka ahayn daynkaa kiradu goormuu mustaqir noqonayaa markaad muddadii dhammaysato mudd markaad mudda tagtaba muddadaa qaybtii ku beegnayd baa mustaqir noqonaysa oon hadda sinaba ku baaba'ayn in lagaa saamaxa un mooyaane maad iska bixiseen marka sanadkii uu dhammaado sanadka kiradiisii oo dhammi mustaqir bay noqotay oo waxa weeyi inay sinaba kaaga baaba'do dee suuragal maaha in lagaa saamaxo iyo inaad iska bixiso mooyaane si kale oo dayntaasi ay ku buraysaan suuraga markaa markaasaa la ydhahdaa markuu halkaa gaadho daynku ayaa waxaa la yidhaahdaa waa daynun mustaqir saddexdaa ku celceliya farqiga udhexe lanna waa erayo ku soo maraya had iyo jeer haddaanad markaa kala qabanna dee fiqi maarata fiqigii ku tacalluqayay ma fahmaysid haddaba wuxu uhi waxtarasa almusanifu musanifku wuxuu iskaga qabtay bistaqara ereyga istaqaraa wuxuu iskaga meesha kaga saarayaa can iduyuuni dayntii qabla istiqraarihaa inta aanay noqonin mid markaas maxaynu dhahnaa suganta haddaynu dhahno hubuudkiibay dee la mid noqonaysaa ya mid aan sinaba ku buraynin inta ay noqoto ya mid saldhigatay <laughs> jamiil aduba wax sugnaaday ama saldhigtay sidaasi dheh si alla si ay ku buraysa aanay jirin wey kadayni salm sida daynkii slmka slmka waa inagii soo marnay daynkii slmku markii aad iibkii wada gashaan aad ku tiraahdo alaabtaasaan kaa iibsaday waxaad ii keenaysaa bil kadib halkaana waad iigu keenaysaa lacagteediina waa lacagtiina waad u qadintay wixii baad markaa ka doonaysaa bishii markay dhammaato daynka slmku sidiisaba waxay yidhaahdaan mustaqir ma aha mustaqir maba noqdaba daynkan slmku oo maxaa dhacay marka waktigii la gaadho in wixiiba la waayaa dhici karta ila wixii wakti baad qabsateen waktigii marka la gaao wixiiba haddii suuqa laga waayo waxaa markaa imanaysa awood ah inaad iibkii ka baxdood fasakdo markaa isagu mustaqir maba noqonayaba daynkaa salamku mustaqir maba noqonayo waxaynaan garanayn marka waktigii la gaaro wixii ma la heli doonaa mise lama helayo waynu u badinaynaa in la helayo laakiin waxaa dhici karta in la waayo haddii la waayona awood baa meeshii imanaysa ah caqdigiiba in la fasakho le waa lacagteedii soo celi deetana alaabtii aad iibsatay ninkan daynta ku ahaydba way ka dhacaysaa meeshiio meesha way ka baxaysa markaa daynkii salamku mustaqir maaha markaa rahan looma qaadan karo baa halkan markaa waxa weeye laga fahmaya wa can ihamani iyo amankii lacagtii alaabtii la iibsaday lacagteedii muddat alkhiyaari muddadii uu qofku ikhtiyaarka lahaay ama khiyaarulmajliska u lahaa ama khiyaaru shardiga lahaayo dee markaa lacagtaasi weli daynkeedu mabuu laasiminba istiqraar ha dambeeye darajadii lusuumkaba muu soo gaadhin shaygii baad iibsatay lacagtii maad bixinina waa lagugu leeyahay muddadii khiyaarkaa weli jira lacagta rahan u keen miyaa lagu odhanaya wuxuu leeyahay halkan yani istaqara mar haddii layna yidhi lacagtii rahan loo dhigi maayo laakiin madhabku sida muctamadka waxaan laga yaba inu mar horena sheegnaye istiqraarku halkan shardi maaha daynka rahanka loo qaadanayo waxa shardiya ah hubuut iyo lusuum ila waa inay saddex darajo nidhi soo ma hubuut lusuum iyo istiqraar haddaba darajadaa u dambaysa istiqraarku shardi maaha saas awgeed qofkii aad wax ka kiraysay eed lacagtii markaa kirada ku lahayd waad odhan kartaa dee waxa wey waqti hebel baad bixinaysaa waa dayn bay kugu tahay rahankeeda oo rahan waad ka sii qaadi kartaa kii aad wa ka iibsatay kii aad wax ka iibsatay daynkii waa inuu laazimo oo lusuumki waa laga maarmaan hubuud iyo lusuum baa shardi baan laakiin waxaa lusuumkii lamida bay yidhaahdeen alaa'il ila lusuum ka lusuum ku sii socda sida iibkii oo kale markii aad wax kala iibsataan ee khiyaarkii weli jiro day muu laazimin oo laazim kuguma aha weli waayo waad fasakhi karaysaa laakiin waxay yidhaahdeen wuxuu hayaa jidkii laasimnimada oo had inaad kala tagtaan unbaaba dee haysa laasimnimadii maadaama uu jidkii lusuumka hayo kaana rahan waa loo dhigi karaa ee kaan rahanta loo dhigi karini waa ka aan jid lusuumba lahayn sida ninkii sayidkii addoonkiisa ku yidhi waxaan kugula heshiiyey inaad lacag intaa leeg iska bixiso kadibna aada xorowdo caqdigii bay wada galeen dee xaggii addoonka laazim kama markuu doonu odhanaya nin wixii waan iska daayey oo dayntiiba meesha waan ka saaray iska kay hayso addoon baan iska ahaanaya marka kaasi isagu laazimna ma aha jidkii luzuumkana ma hayo sidaa daraaddeed kaasoo kale weeyaan kaan raanta loo dhigi karin kuwan kale laakiin hubuudkii haddii la helo inay jidkii luzuumka hayaan baa inagu filanba walow waktigii luzuumkii yaan la gaadhinbe marka iyadoo iibkii la wada galay oo lacagtii maalan wakti loo qabsaday iyadoon la kala tegin aad tiraahdo dee rahankeen haddaba maadaama lacagtii aanad iminkay siinaynin rahankeen waa caadi way ansaxaysa waayo waad kala iibsateen iibkii wuu dhacay daynkii ninkan waa lagu leeyahay yaanay laazimin oo fasakhaad awood ha u yeesho laakiin de lusuumkii wuxuu ku xidhanya inaad kala tagtaan oo keliya sidaa daraaddeed waa loo dhigi karaa rahantii marka maxaa meesha ka baxday wixii on weli la kala iibsan rahantii lama kala qaadan karo oo caqdigii rahanku ma ansaxayo waxaa tii alaabtaasaan doona inaan iibsado lacagtan had intaa intaa iga sugto waayahe waa saxi maxaad rahan dhigaysa waa kan rahantii keen caqdigii rahankaa la qorayaaba intaan weli waxba la kala iibsanin caqdigaasi ma ansixin maxaa yeeley ninka daynba laguma le ilaa iibku dhaco dayntii ninkan laguma laha marka iibku dhaco kadib rahanta caqdigeeda ha la ama haddii laysku dhex dhafana waa la ogol yahay oo la yidhaahdo kaasaan kaa iibiyey intaasaanan kaa ood muddo heblaayo bixinayso waxaana ii shardiya inaad i rahanto gaadhigaaga noocaas marka iibkii baad raacisa siiqadii iijaabkee iibka baad raacinaysaa rahantiina waa caadi waa la ogolyahay isagiina waa inuu yidhaahdo waan aqbalay iibkii waanan ku rahmay gaadhigii sida haddii laysu raaciyana caadi weeyaan iyadu waliraahini kii wax rahmayay waxaa u bannaan alrujuucu fiihi inuu ku noqdo wixii uu rahmay maa lam yaqbidhu inta aanu gudoomin ayilmurtayinu murtayinkii intaanu gacanta ku dhigin wixii la rahmay rahnigu de waxa weeye waa caqdi jaa'iza ibtidaa'an oo aan laa yani waxa weeye qof labadii markii raantii ay yidhahdaan kaasaan ku raabiyey waa yahay intaan weli wixii la kala qaadan waa la kala noqon karaa oo kii wax rahmay wuu odhan karaa anigu rahantii waan ka noqday oo kuma siinaya gaadhigii kuma dhiibayo waliraahini raahinkii waxaa u bannaan alrujuucu fiihi inuu ku noqdo rahnigii uu yidhaahdo waan joojiyey kuma rahmayo maa lam yaqbidu intaanu kii kale gacanta ku dhigin haddii laakiin murtahinu murtahinkii intaanu gacanta ku dhigin fain qabada haduu gacanta ku dhigo murtahinkii kii markaa rahmadda qaadanayay alcayna almarhuunata shaygii la rahmayey haduu gacanta ku dhigo miman isagoo qof ka qaadaya yasixu iqbaaduhu u dhiibidiisu ay asaxayso haddii uu ka gudoom ka qaado lazima rahn rahnigii uu laazimaya haddii ninkii raahinka ahaa uu isagiiba ku wareejiyo waa kan alaabtiiya iga hoo yidhahda rahantii uu isna ka qaado waan ka noqday dambe ma jirayso waan ka noqday iska soo celi ma jiraysa ilaa dayntii bixiso alaabtani saasay rahan u ahaanaysa waan ka noqday ma soconayso laakiin markaad gacanta ku dhigayso miman yasuxu iqbaadu buu ina yidhi cidda kuu dhiibaysaa waa inay noqoto qof dee siintiisa iyo waxbixintiisa iyo tasarufkiisu ansaxayo haddii ilmo yar ninkii maaragtay aad caqdiga wada gasheen inankiisiyo alaabta gacanta ku hayaa ayuubaad ku tiri waa ti aabbaai rahmaya keen inankana ma qaan gaadhin markaasuu kuu dhiibay hadhow baad tihi dee rahantii ku hayaayoo waan qabdooday markaa rahankii wuu laazimay may baa la leeyay waxaan kuu dhiibay caruur buu ahaa caruurta iqbaadkeedu maba asaxaba ilan tasarufkiisa iyo mu iibkiisa iyo wax iibsigiisa iyo kirayntiisa iyo wax kiraysigiisa waxaasiba may asaxaynin markaa dhiibidda uu kuu dhiibayna iyana ma asaxayso alaabtaasi alaab aanad weli qabdoonin ayuunbay noqonaysa fain qabada alcayna almarhuunata miman yasixu iqbaaduhu qof iqbaadkiisu asaxaya hadduu ka gudoomo uu ka qaato lazima rahnu rahnigii saasu ku laazimay wamtanaca waxaa markaa mamnuuc ka noqotay cala araahini ninkii markaa isagu rahanbixiyaha rahanta markaa dhiibay alrujuucu fiihi inuu ku noqdo yihahdo waan ka noqday arrintii ayaa markaa mamnuuc ka aho aan ka asaxaynin warahnu haddaba rahantan la kala qaatay wadcuhu asal asalnimadiisu cala alamaanati waa ammaanu rahanku asal ahaan wadciga wadcuhu markuu ina leey yani waa asal ahaan asal ahaan waa ammaanu oo macnaheedu waxa weeye ninkii loo dhiibay raanta raanta haynayay wixii si alla ugu yimaada isagu ka mas-uul maaha isaga waxaa lagu leeyahay inuu xafido laakiin haddii musiibo rabbaaniyi ku timaado oo wixii uu markaa baabao isaga waba laga weydiin maayo dayntiisiina sidiibu ninkii ugu leeyahay warahnu rahanta wadcuhu asal ama maarata yani sidiisa uu maarata harcigu siduu u dejiyey cala alamaanati waa inuu waxani ammaano yahay waxiinaydin haddaba mar haddii arrintu sidaa tahay laa yadmanu ma magdhabayo almurtahinu rahanqaatuhu almarhuuna waxan uu rahmaday magdhowgiisa laguma leh ilaa bitacadii fiihi inuu ku xadgudbo mooyaane oo isagii uu baabi'iyo oo walaa yasqutu ma dhacayo bitalafihi haddii waxaan si alla isaga baaba'o shay-un wax markaa ku dhici maayo oo mino dayni daynkii ka midii toban kun buu ku lahaa gaarhiguu ayuu rahmay gaadhigiibaa markaa musiibo rabbaaniya u timid dabaylo waaweyn iyo waxbaa oo gaadhigiiba digadu noqo oo baabaa dee biraha yaryar ee soo hadhay waxaasunbaa iminkana sii rahan ahaan lakin inuu yidhaahdo de markaan kuu dhiibay aniga sideed kun buu ahaa ama toban kun buu ahaa maantana birahan meeshaad hayso de waa furfurun baa lagu iibsanaya furfurkiina wuxuu noqonayaa waa laba kun sideed kun baa meesha ka baxay sideeddaa kun dayntaadii ha ka go oo isu tuur gaarigaygii sideedda kuna ka baaba'day dee sideed kun oo dayntaadii ha loo tuuro xaq uma laha inuu yidhaahdo waxaan si alluu u baaba'ay wixii si alla u baabay daadu kaa baabaayo wey waxna ammaan u aha walaa yasqudu kuma dhaco bitalafihi baabaa uu baabao markaa rahankii shay-un shay kuma dhaco oo mina dayni daynkii ka midi walow iddacaa haddii haddaba ninkii rahanqaatuhu uu sheegto talafahu uu yidhahdo wixii si alluu u baabacay walam yadkur aanu sheegin sababan sabab litalafihi sabab uu ku baaba'ayna muu sheegin sudiqa waa la rumaysanayaa biyamiinihii dhaarta u dhaarta ayaa lagu rumaysanay wixii wuu baaba'ay buuli raantii aad ii dhiibtay way baaba'day si allay u baaba'day buuli sabab muu sheegin waa la dhaarinayaa una waa la rumaysanaya fain dakara hadduu sheego sababan sabab hadduu sheego aahiran sabab muuqatuu sheegay sida dab oo kale dab way gubatay buuli lam yuqbal laga dhagaysan maayo ilaa bibayinatin ilaa uu markhaati keeno in meeshan dab ka dhacay wuxuu yidhi alaabtii way guba dabbaa dhacayoo bay alaabtiina raacday raanti dee laba mid bay noqonaysaa dabkaa in la ogaa oo laga warqabay iyo inaan lala ogeyn isaguunbaa sheegay haddii la ogaa de waa arrintu waa caddahay waa la dhaarinaya un inay alaabtii dabkaa kudhex jirtay markuu dhaarto halkaasuga baxaya dayntiisii unbuu odhanaya halla keeno haddii laakiin dabkanba aan la ogeyn waxaa laleeyahay laba markhaati keen oo caddaynaya in meeshan dab ka dhacayo waxa gubatay markuu labadii markhaati keeno ee labadii markhaati ay furaan markhaatiga in meeshani gubatay ayaa hadana isagii la dhaarinaya oo maxaa lagu dhaarinayaa waxaa lagu dhaarinayaa alaabtii inay ku jirtay ilan markhaatigani dabkuunbuu sugaya markhaatigu wuxuu inoo sugayaa uun laakiin inay alaabtu ku jirtay markhaatigu ma sugayo markaa marka dabkii markhaatiga loo helo kadib baa haddana la dhaarinaya oo la kuna dhaaro in haddaba alaabtii ku jirtay kolkuu ku dhaarto macasalaama wey lakiin haddana marka horeba sababba muu wuxuu yidhi raantii aad ii dhiibtay si allay u baaba'day waa la dhaarinayaa ukaa isaga mar haddaan wax sababihii gelin ee wixii wuu baaba'ay inuu yidhi ninkana nin la aaminay buu ahaa dee waxa weeye waa la rumaysanayaayo waa la dhaarinayaa walow iddacaa hadduu sheegto markaa dee sababan daahiran buu inayidhi sabab muuqata maxaa meeshaa ku baxaya sababtii qarsoonayd hadduu yidhahdo waa laxday lacagtii halkaasaan ku riday oo tuug baa soo dhacay markaa lacagtaydii iyo lacagtaadii iyo wixii meesha ku jirayba waa lala baxay de markaa ma waxaynu odhanaynaa markhaati keen tuuggu ma markhaatiyuu leeyahay ilan saq dhuxuu imanayaa adduun koo madow <laughs> markhaatiyadu way ka lahaayeen soo ma <laughs> way qaban lahaayeen marka taas iyadu markaa ma yeelanayso markhaati keen ma lehe taasi waa la dhaarinaya un ninki walow idacaa hadduu sheegto almurtaynu rahanqaatihi radalmarhuuni wixii rahmanaa inuu soo celiyey cala raahini waanigii kuu soo celiyeyba buu de intaydii hadlaysiiye markaasa rahantii keen waa lagu siinaya dayntii markaasuu rahantiisi wanigi kuu soo celiyey lam yuqbal laga dhegaysan maayo ilaa bibayinati la markhaati keeno anuu waan qaadi waan celiyey buu yidhi ninkan anu rahantiisii isagaabaan u dhiibay isagiina wuxuu le waba la iima dhiibin ninkani isna dayntaasuu igu leeyahay ana rahantaydii baan ka doonaya dee waxaa la leeyahay markhaati keenso inaad ninkan alaabtii ku celisay haddaanad markhaati haynin alaabtii waa lagaa doonaya ade keen waidaa qabada haddii uu u dhiibo ama uu qabdoododhe hadduu qaato almurtahinu ninkii rahan qaataha ahaa hadduu qaato bacdal xaqi dayntiisii wax ka mida toban kun ba shan kun baa loo dhiibay markaasuu qaatay rahantiina uu haystaa bacdalxaqi xaqii qeyb ka mida aladii cala araahini xaqii raahinka rahanbixiyaha xaqii lagu lahaa dayntii lagu lahaa qeyb ka mida hadduu qaato eh, rahanqaatihii lam yakhruj ka bixi maayo ay lam yanfaka furmi maayo shay-un wax oo min arahni rahantii ihi furmi mayso xataa yaqdiya ilaa iyo uu daynta oo dhan أي الحق الذي على الراهن أي الحق الذي على الراهن جميع الحق الذي على الراهن ninkan raahinkee wax rahmay xaqii lagu lahaa deyntii oo dhan jeer uu wada bixiyo raantii waxba ka qaadan maayo haddii maalan laba gaari baa laga hayay ama laba kitaab baa laga hayay oo raan ahaan loo haystay 10 kun baana laga doonayay 5 kun buu bixiyay markaasuu yiri 5 kunna waa kaas haddaba labadii kitaab mid keen ama labadii gaari de mid soo dah may baa la leeyahay وحق لي مرتين كينو يراهدو الى عاد ودا بخيسو انت هل دولار كوغو ديمان ياهي لبدن غاري ميدنا واخا ويان ما يعني ديبايي انو يراهدو حق بو اولي ياهي ما ييري لبد غاري او اسكو دن اي دولار كاستو 10 كاكون كميدا اي او رامن يين بالي ماركا واين اد وخي او دوودا بخيسو حدو اسغو كو تناسليو او ماركا قيب بخيسو ورانتي قيب كو سو بخينايو تي وا ارين او فصل في حجر السفيه والمفلس fasalkani wuxuu ka warramayaa xayiraadii lagu soo rogayay dadka qaar marka kuwa xayiraada lagu soo rogo waxaa ka mid a ah safiihi waa maxay waa qofkii maalka daadaadinaya walmuflis iyo kii cayroobay isagana xayiraadii la saaray walxajru xajrigu luqatan afcarabi ahaan almancu waa diidmo wa sharcan sharci ahaanna mancu tasarufi fi lmaal waa in qofkii laga joojiyo kutagrialki iyo kutasarufkii maalka uu ku tasarufayey bikhilaafi tasarufi fii hayrihi iyadoo markaa maalku ama tasarufka maalka lagu tasarufaya uu ka duwan ka gadisan yahay tasarufkii kale ee uu marka waa wax aan maal ahayn uu ku tasarufayey ka alaaqin sida markaa furiinkii oo kale ah, ninkan la xayirayo maalkii unbaa laga xayiraya inuu ku tasarufo laakiin lagama xayirin waxyaalihii kale sida markaa de furiinkii oo kale ninkan xayaraadda la saaray cayuloobay ama daadaadin uu maalka daadaadinaya daraaddeed xayaraadda loo saaray hadduu xaasaskiisii furo lama odhanayo furiinkii ma dhacayo oo waad xayarantay lama odhanayo furiinkii u ka dha u dhacaya laakiin waa uun de waa waa waa dadka qaar uun xayaraaddu dad badan bay ku dhacdaaye qaarna maalkoo keliya baa laga xayiraya qaarna xataa tasarufaadkii alaaq iyo wixii lamidka ahaaba way ka xayiran yihiin sida maaragtay qofkii aan qaangaarkahayn iyo qofkii waa laa iyo sida iyaga waxba ka socon maayaan fayanfudu waxaa ka fulaya min asafiihi fayanfudu alaaqii dheh wuu ka dhacayaa min asafiihi kii markaa safiiha ahaayee maaldaadaadinta loo xayiray hadduu furiin sameeyo xaaskii furo way furmaysa wajacala lmusanifu sheekhu wuxuu ka dhigay buui alxajar xayiraada calaa sittati min alashkhaasi lix qof ayuunbuu yidhi lixdaasaa la xayiraya laakiin way ka badan yihiinoo isagaa qaar kale sheegi doono asabiyu alawalu sabiyu kii koobaad waa ilmihii yaraa ilmihii yaraa waa xayiran yahay saaranina isaga waxay ka saaran tahay maalkii tasarufaadkiisii o dhan way ka saarantahay sidoo kale wixii aan cibaado ahayn wixii aan cibaado ahayna kama asaxaan guur kama asaxayo isagii inuu wax guursado ka asixi maayo furiin haddii isagoo yar wax loo dhiso way iska banaan tahay ma furi karayo ilaa uu qaangaaro gabadhii iska furi kari maayo aabbihiina ka furi kari maayo markii hore marka hore wuu ku xidhi karay lakin ku xidho cid alla cid ka furi kartaa ma jirta ilaa uu isagu qaangaaro walmajnuunu ka labaadna waxa weeye qofkii waallaa kii waallaana isagana xayaraad baa saaran isagana xayaraaddu waxay ka saaran tahay baa la yidhi wax walba maa cibaadadii xataa cibaadadii isaga xayiraad baa ka saaro ataa salaadiisi ma asaxayso ilmihii yaraa waa inaga nidhi wax kala garanayo salaaddii baa ka asixiyo soonkii baa ka asixiyo wuu sunnaysano soo garan mayse laakiin kii waallaa xataa cibaadaadkii way ka xayiran yihiin xajkoo ayaa asaxaya xajkana isagu ma xidhanaya waa loo xidhaya waa loo xidhaya waana la wadaya una waa la joojoojinaya laakiin isagii markaa mustaqil ma noqon karayo furiinna ka dhici maayo waxna ma guursan karo dadka qaarkood waxay sameeyaan qofkii waa laabay keenayaano qofkii xanuunsanay markii u guurinayaan oo yar qarinayaano oh, sheekhay isaga afka u gelinayso oranayaan qabiiltu dheh qabiiltudiidaasi waad lu goynaysaa adigu qabiiltu u dheh haddaad doonaysa inaad moraalka u dhistana dee intood marka hore caqdiga samayso haddana isagana markaa gacanta ha la qabsado wasafiihu kii safiiha ahaa wafasarahu lmusanifu sheekaa fasiray biqowli hadalka uu leeyahay buu ku fasiray almubadiru limaali safiihu waa ka xoolaha daadaadinaya ee yasrifu waa ka ku bixinaya maalkii fii kayri masaarifi wixii loogu talagalay waxaan ahayn markaa ama xaaraantiibuu ku bixinaya ama de waxa weyaan wax walba lacag qiimihiisii wax aada uga badan ayuu ku iibsanaya markaa de waxa weyaan qaadigii kabadda marka la geeyo qaadigu xayaraad buu saaray wlmuflisu kii cayroobay wa huwa luqatan af carabi ahaan man saara maaluhu waa ka wixii adduunkiisii noqday fuluusan fuluus fuluus waa jamcu falsino lacagta nuxaasta laga sameeyo ayaa falsi la odhan jiray sida shilimadii yaraa ee eh, maarata birta ahaa aynu arki jirnay oo kale marka dee qofka aan lacagtiisu dahab iyo fida ahayn ayaa markaa muflis la odhanaya af carabiga uma haddana waxa markaa lagaga sarbeebay oo lagu ilaaqay oo sarbeebuu ka noqday can qilatilmaal xoola yaraan qofka muflis laleeyahay yani waa nin fuluus haysta waxaa loo jeedaa adduun ma laha dahab iyo fida ma haystaa loo jeeda can qilatilmaali markaa xoola yaraan iyaa markaa uu sarbeeb ka noqday aw cadamihi ama la-aanba inaan waxuba haysanba wa sharcan sharci ahaan muflis waxaa la yidhaahdaa ashaksu qofkii alladii irtakabathu duyuun ay fuushay dayntu oo walaa yafii aanu bixinaynin maaluhu maalkiisu aanu ku filayn bidaynihi daynta lagu leeyahay aw duyuunihi ama duyuunta badan ee lagu leeyahay ama dayn qura ha noqdo ama dayman badan ha noqdee waa qofka daynka lagu yeeshay ka bato wixii uu haystay almakhuufu calayhi ee looga baqayey min maradii xanuunkan hadda haya inuu u dhinto looga baqanayey isagana xayaraad baa saaran waalxajru calayhi xayaraadda isaga saarani fii maa zaada cala ulusi wixii uu adduun haystay saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan wixii ka badan ayaa isagana laga xayiraya wa huwa ulusaa atarikati ulusa tarikati inta uu markaa ka xayirani waa tarikadii ka tegayey laba qori oo kamida ah. marka saddex qori loo qaybiyo laba kamida ah ayaa ka xayiran liajli xaqi lwaraa waxay u xayiran yihiin kuwaasi dee dadkii dhaxalka lahaa dartood ayaa loo xayiray waxaa la diidayaa inuu ka baabi'iyo xaqoodii baa ku tacaluqay baa markaa isaga xayiraadiisu dee maaha tu dhammaystirane tabarucii unbaa loo diidaya inuu markaa isagu xoolihii markaa sadaqadii wax noocaasa bixiyo haadaa hadalkaa aynu sheegnay in lam yakun waa hadii aanu ahayn cala lmariidi kan xanuunsanaya daynun waa haddaan dayn lagu lahayn fain kaana calayhi daynun haddii kan xanuunsanaya dayn lagu leeyahay yastaqriqu tarikatahu dayntaasina waxaanuu ka tegay dhanba ay markaa koobsanayso xujira calayhi waxaa laga xayiri fi hulusi ulukii iyo wamaa zaada calayhi wixii ka badanba oo markaynu leenahay ulu buu ku tasarufi karayaa saddex qori marka xoolihii loo qabiyo meel ahaan buu ku tabaruci karayaa markaynu leenahay waa in horta marka duyun dayntii la bixiyo kadib wey marka dayntii lagu lahaa ka la bixiyo kadib wixii soo haray ayaa saddex meeloodo meel loo ogoli laakiin iyadoo weli dayntiiba la bixinin dee waxa weeyaan ulukii xisaabtiisii laislama gaarin wey walcabdu ladii lam yudan lahu fi tijaarati addoonkii aan ganacsiga loo fasixin ee sayidkiisu aanu u fasixin isna waa xayiran yahay oo markaa dee maal kuma tasarufi karayo falaa yasixu ma ansaxayo tasarufuhu inuu markaa maalkii ku tasarufo bikayri idni sayidihi sayidkiisii oon idmin wasakata almusanifu sheekhu ka aamusay buu yidhi can min alxajri xayiraadda ka mid a madkuuratin lagu sheegay filmuawalaati kutubta faahfaahsan ama dhaadheer minhaa waxaa ka mid a alxajru almurtadi kii ridoobay xayiraadda saaran kii ridoobay isagana xayiraad baa saaranoo lixaqi lmuslimiin muslimiinta dartood bay u saaran tahayoo kuma tasarufi karayo hadduu soo islaamo tasarufaadkiisii waynu fulinayna wixii markaa waqfi aqbalayay wixii kalena baatil baa heeladda imika waa lagu wareejinaya isagaa la siinaya haddii uu soo islaami waayana bangigaa lagu shubayaa xoolihiisa marka intaa uu murtadka yahay aan welina la dilin xayiraad baa isagana saaranoo waa waxaa laleeyahay muslimiinta xaqoodii baa ku tacalluqay xoolihiisano bangigii baa soo eegaya ilan bangigu meelahaaso dhan isagaa eegta xaqaa caamka ah ayaa xoolahaa cidle la garan waayey iyo murtadka xoolihiisa ah, bilaadhaxalkaa ah iyo qofkii cid dhaxasho la waayeyba iyo waxaasoo dhan waa meelaha uu markaa baytulmaalku ama maarata danta guud meelaha markaa laga biilo weeyaan markaa dantii guud baa ku tacalluqday kan murtadkaa ah xoolihiisaoo isaguna way xayaraad baa saaran wa minhaa waxaa ka mid a ah alxajru cala markaa rahanta laga dhigay isagana xayaraad baa ka saaran dee rahantii oo rahantii ma iibin karo wixii aad rahanta u dhigtay ma iibin karaysid mana hibayn karaysid qof kale ma siin karaysid lixaqilmurtahini isagana xayaraaddu waxay u saaran tahay dee ninkan rahanqaataha ah darti oo ninkaasaa dee xaqiisii la ilaalinaya watasarufu sabiyi ilmihii yaraa tasarufkiisi iyo walmajnuuni kii waallaa iyo wasafiihi kii markaa xooladaadaadiyaha ahaa hayru saxiixin mid markaa ansaxaya ma aha markaa ilmihii hadduu yaryahay waba ka ansixi maaya kii waalaana waa saasoo kale ilmaha waa inay cibaada iyo waxyaalahaasa ka ansaxaya kii safiiha ahaa ee xoolaha daadaadinayay waa marka qaadigu uu xukumo xayaraadiisa laakiin intaan qaadigu xukumin aan maxkamaddu aanay xukun saarin tasarufaadkiisu isaga falaa yasixu minhum ka asixi maayo kuwaa baycun iib ka asixi maayo walaa shiraaun iibsina ka asixi maayo iibin iyo markaa iyo soo iibsasha midna ka asixi mayso walaa hibatun waxbixinina ka asixi mayso walaa hayruhaa min atasarufaati iyo tasarufaadkii kaleo dhammi ka asixi maayaan cibaadadiibaa laakiin ka asaxaysa sabiga saynu sheegnay safiihana de cibaadaadkii iyo wixii aan maal ahaynba way ka asaxaya wa fayasixu waxaa asixi nikaaxuhu guurkiisi inuu guursado laakiin biidni waliyihi cida ka mas-uulka ah ee xoolihiisii loo dhiibay ayaa u fasaxaysa guurka marka loo fasaxo ayaa guurkii ka asaxay furinkiisina uu iska asaxay wa tasarufu lmuflisi kii mufliska ahaa tasarufkiisii muflisku waa kii cayroobay yasixu wuu asaxayaa fii dimatihi dimadiisa inuu ku tasarufo waar hebelow gaarigayga iibi kun maarad intaas oo kun iga sii waan ka siiyay baad ku tiri waana muflis isagii waan cayroobay oo maxkamadda ba soo ayaa soo xukuntay xayiraad baaba la saar marka suud adigii inta u tagtay ayuu ku yirgaaliyaga iyo iibi 10 kun iga sii waa yahay baa tire qaado ka hayso 10 kun ikeen ee 10 kun uun baad istiraahdeen marka ninkan 10 kun waad ku leedahay ilaa waa 10 kun oo dimadiisa ku jira xoolihii laga xayiray wixii uu marka gacanta ku hayay baa la xayiray wixii mar haddaanad farta ku fiiqin oonad odhan intan gaariga iga siiso tobankaa kun iga siisa haddaanad odhan ee toban kun iga siiso unaad tidhi uu tobankii kun kaa siistay iibkii wuu ansaxayaa gaadhigiina wuu kaala wareegayaa tobankii kunna waad ku yeelanaysa gaadhigiina waxaa lagu daraya maalkii xayirnaa oo xaggana loo duwaya waallo wixii soo gala xagganunbaa loo loo weecinaya marka dimadiisa isaga tasarufka ku tasarufaya way ansaxaysa وتصرف المفلس مفلس كتصرف كيسي يصح وصحي في ذمته وحي سكو تصرفه فلو باع هدو يبا سلما سلم بو ايبي بيع سلم وحي دمتي وانا سو طعاما عنتا ايو ايبي راشن ايو سلم فلو باع هدو ايبي سلما اي بيع سلمي ومفعول مطلق وي سلم أهم بو ايبي طعاما راشن او غيره اما وحان راشن باهي بو ايبي سلم كو ايبي way de salamkana waanu soo ogeyno dimada ayuu ahaa waad u timid waad ku tiri kiisho beriisaan kaa doonaya markaasuu ku yidhi waa waa boqol doolar waad qadinto boqolkii doolar waa kuwane tobanka kiish dee waa yahay usbuuc kadib baan kuu keeniyay waa yahay baa lagu heshiy dee salamkaasi wuu iska asaxaya lacagtiina waxaynu ku daraynaa ama boqolkan doolar lacagtii markaa xayiirnayd ku darayna wuu iska asaxaya aw ishtaraa ama isagiibaaba iibsaday Eh, kula minhuma ama raashin buu iibsaday acaam yani raashinkii kula minhuma labada mid kastoo ka mid ah waa acaamkii hayru acaamkii raashin ama wax kale u iibsaday biamanin fii dimatihi ama gaarhibaab u iibsadayba dee lacag dimadiisa ku jirta toban kun kun ayuu ku iibsaday saxa iibkaasi wuu iska asaxaya duuna tasarufi kaasi wuu asixi tasaruf la-aantii fii acyaani maalihi uu ku tasarufayo xoolihiisii acyaanta ahaa kaasiso waa sixi maayo haduu gaari uu leeyahay iibiyo ama guri uu leeyahay uu iibiyo ama lacagtii uu haystay 100 dollar iyo 1000 dollar iyo waxay doontaa ha noqotay uu wax ku iibiyisilaado iibkaasi ma ansaxayo lacagtiina waa ciris gaarigii waa ciris gurigii waa ciris ashyaada uu sab mulkiyo midna kuma tasarrufi karayo وتصرفه في نكاح مثلا تصرف كو تصرف يكي عيروبي غور او كله او طلاق اما فرين بو مركا كو تصرفو او خلع اما أو مركا خلعي لا سمي يعني اسفرات انا اسكفر اسفراتو وحا صلو مي صحيح واصحيا وهدو واه غورسدو غوركي وا صحيا ميركينا دمدي سو با لوو ييلانيا ده هدو فرو فرينكي هو اسكا صحيا خا ييلاي دي دينتي شقه علاقه لما لهد نكن دين با لو خيري تي فرينكنا كل كوربا اسلامتا دين كمي قادنيني مركا وإسكفر iska furmaysaa ama khulci baabu sameeyo islaantii wuxuu yihi isfuro markaasay kun doolar isku furatay dee waaba khayrubu soo kordhiyeyo iyadiina wuu furay kun doolarna wuu keeno xaggii dayntii lagu darayo nimankii de waxba laga yaaba in xaq u soo kordho way iska asaxaysaa iyaduna intaasoo dhan saxiixun wey wa ama almar'atu lmuflisa laakiin haddii gabadhu ay mufliso tahay qofkan cayroobay waaba qof dumara ee daynta lagu yeeshay fain ikhtalacad hadday odaygii iska furto iska furato calaa caynin cayn bay shay markaa maalkeedii kamida iskaga furatay lam yasixa dee ma ansaxayo oo waxay tidhi gurigayga qaado ifur waana muflisadoo way waa caydhowdayoo xoolaheedi waa xayiran yihin gurigan qaado ifur bay tihi markaasuu waad ku furan tahay gurigaasaad ku furan tahay dee markaa ma ansaxayo maxaa yeelay gurigii dee waxa weeye hadda waa xayiranyao kuma tasarufi karayso aw daynin fii dimatihi haddayse isku furato dayn yeelanayo صح هو صحيح طبعاً كون يقول فرمي ترى ما كن يقول فرمي ترى كثير وان كقول فري ده وين فرمي صار يقول عجنا ودعية كن كنا وكويا لنا يا هذا هو مركب مركب حيرات الله قالوا أيوم بود مركب حوري سكر رات سنين وتصرف المريض كي حنون سري تصرفك أو تصرفه فيما زاد على الثلثي وكو تصرفه ثلث كي واحد كبضا موقوف وهكي سيها وهكي على إجازة الورثة إنا فصحان dadkii dhaxalka lahaa fain ajaazuu hadday fasaxaan azaaida wixii ka badnaa cala ului uluka wixii ka badnaa hadday fasaxaan saxa wuu iska ansaxaya kole markin abushajacdhina waynu sheegnayo ninkan waxaa laga xayiraya waa tabaru waa sadaqad <clears throat> laga xayiri maayo dee iyo kirayntii iyo laga xayiri maayo wailaa haddii kale oo ay fasixi waayaan warasadu wixii uluka ka badnaa falaa ma fulaye waa lagu daraya waijaaزaة اwaraثati dadkan markaa dhaxal kale fasaxaadooda iyo waraduhum diidmadoodu xaalal maradi intuu ninkii xanuunsanaya ama ay fasaxaan ama ay diidaan laa yuctabaraani wax ka soo qaad male kolkii uu sadaqaystay isagii oo markaa xanuunsanaya wax ulukii ka badan buu sadaqaystay markaasaa iyagii la weydiiyo markaas yahad waanu ogol lahay ogolaanshahaasi macno male maxaa yeelay lamaba garanayo kuwani inay dhaxalkiisa yeelan doonaan inay iyaguba ka horeeyaan baa dhici karta kuwan waanu fasaxnay leh inay kaba hor dhintaan baa dhici karaysa sidaa daraaddeed fasixidda iyo diidmadu inta weli qofkii nool yahay macno ma yeelanayaan wa inamaa yuctabaraani waxay markaa la tixgelinayaayoo wax ka soo qaad ay noqonayaan diidmadii iyo ogolaanshihii daalika waa diidmadii ogolaanshihii min bacdihi ay mowtilmariidi min bacdi mowtilmariidi qofkii xanuunsanayey markuu dhinto kadib ayaa iyaga hadalkoodii uu markaa macno leeyahay waanu diidnay iyo waanu ogolaanayba waidaa ajaaza alwaariu kii dhaxal kale haddaba hadduu fasaxuu sii daayo tabaruci maydku la baxay uma qaala kadibna haddana uu yidhaahdo inamaa ajaztu waxaan u fasaxay lidannii waxaan moodaye male aan moodaye awgii anal maala qaliilun in xooluhu yaryihiin wax yar baaban moodaye ma waxaasoo dhan baaha dee waan ka noqonayaa buu yidhi waqad baana khilaafuhu waxaana caddaatay sidaan moodayay si aan ahayn baa oo in xoolihii badan yihiin iyaa caddaatay hadduu yidhaahdee qaadiyow arrintaasi dib loogu noqdo sudiqa ninkaa waa la rumaysan biyamiinihi marka uu dhaarto ku dhaaraa la odhan inaad wax yar moodaysa deetana kolkuu ku dhaarto waa la soo celin xoolihii oo waxaa la leeyay wixii waa wax xaqiisii ku tacalluqayoo mar haddaanu qadarkiisii garanaynin de waa waa waa waa laga yeelaya wii markaa cudurdaar bay unoqonaysa inaan waaan qadarkiisii garanaynin baa cudurdaar unoqonayso waa loo soo celinay laakiin haddii uu dee dhaaran waayo saasay kaga tegeysa wa tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisii alladii lam yu'dan lahu fi tijaarati waa addoonkii aan ganacsiga loo fasixine hadduu iska tasarufo yakuunu fii dimmatihi dimadiisa ayay markaa uu gelayaayo wamacnaa kwnihi fii dimatihi dimadiisuu gelayaa waxaynu ugala jeednaa annahu yutbacu bihi in laga raadsanayo bacda ciqihi markuu xoroobo kadib ayuunbaa la raadsan la odhan war de keen daynti idaa cataqa markuu xoroobo ayaa laga raadsan yani addoonkii wax iibsaday waxbuu kaa iibsaday iibkaasi ma ansaxayo haddii haddaba wixii uu cunayba oo u baabi'iyey dee lacagtii baad ku leedahay lacagtii xaggeed u doonanaysa mar haddii ninkani sayidkiisii aanu u fasixin inuu wax iibsado dee waad iska sugi uun haddii ninkaasi maalin xoroobo maalintuu xoroobaad odhan war wixii aad berigii iga iibsatay dee lacagtii baan kugu leehay lacagtii keen marka waa markuu baabiyo ama haddaan u baabi'inin iibku ma asaxayo oo baad ka ceshanaysa ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به ولغو رادسنيا بعد عتقه مركو حرنمديسا كدب إذا اعتق مركو حروب وهدو حروب فإن أذن له السيد في التجارة هدي أدون كان وياي مد سيدكو وقنعسك أفصح هذا وقنعسدا صح تصرفه تصرف كيسي مركا يد مركا إيب كيسي وأصحيا بحسب ذلك الإذن كل بقابك وياي أقولان شخص oo sidii de loogu idmay wixii waafaqsani wuu ka ansaxaya laakiin wixii khilaafsani ka ansixi maayo kollay sulxigan aynu raacino ku fiicnayd in waxaad moodaa waktigiibaa iska gabagaba noqday wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam